waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabkii aye baabkee baabkee baynu ku dhex jirnay kumaa sheegaya kuma haye baab min ashirki iraada cati kor u qaad iraadata mise iraadatu iraadatu iraadat اlinsani bicamalihi اdunya baab min الshirki iraadat اlinsani bicamalihi اdunya maxaa looga jeedaa macnaha baabku waa maxay haye sax inuu qofku sameeyo camal cibaado ah iyadoo qasdigu u samaynayo ujeedadu uu ka leeyahay ay tahay inuu adduunye ku helo masaalix dunyawiya inuu ka helo ayib ma sidaa uu musanifku u ilaaqay baa oo mar walba iraadat linsaani bicamalihi dunya waa shirk mise tafsiil baa ku jira masalada haye tafadal waay tafsiil baa ku jira qaybo ayay iraadadaasi leedahay qaybta koobaad shirka akbaro bay iraadadaasi noqotaa doonistaa qofku camal saalixa adduunya ku doonaya goormay shirka akbara tahay ida kaanat fi asli liimaan oo iimaankiisaa buu adduunyo ku doonayaaba waaye suuro labaadoo shirki akbar ay tahay ida kaana jamiicu camali ida araada bijamiici camalihi dunya ida tamaxadat iraadathu fi jamiici acmaalihi lidunya haddii acmaashiisa oo dhan acmaasha cibaadaadka oo dhan adduunye uu ku doono ayib jazaaka allahu khayr qaybta labaad ama nooca labaad haye nacam an yacmala camala min alacmaal maaha acmaashii o dhan camal acmaasha kamida yuriidu bihi masaalixa dunyawiya mihaal tusaale ma u keeni kartaa jihaadkii oo kale waa camal mucayana ayaa wuxuu ah, maslaxa dunyawiya awgeed inuu madax noqdo kale ayuu u jihaadaya mihaal kale haye ayib alamr macruuf nahy can lmunkar ayuu ku doonayaa xoola tusaalaha taa xukunkeeda waa maxay haye sax oo shirki asqara ayib sax laba qowl baa ku jira qowl odhanaya waa shirki asqara oo daliishanaya adiladii waxa weeyaan ikhlaaska iyo adiladii tilmaameysay ilahay in aanu mushaarakada aqbalayn qowlo wuxuu leeyahay maya arintaasi shirki maaha haba noqoto mid madmuuma ajarkii ah, camalkana qofkuu ku waaya waayo inama alacmaalu biniyat inama likuli imriin maa nawa xadiid badanna nabigu wuxuu ku sheegay un qofka qasdigiisu saaya inuu ajarkii waayo laakiin inuu dambaabayo ama shirki uu ku dhacay lama tilmaamay ayib qeybta saddexaad alqismu thalith aye atashriiku fi niya suuradeedu waa sidee inuu camal saalixa sameeyo isagoo laba shay u niyeystay ajar aakhire inuu ku helo iyo maslaxa adduunya inuu ku helo waa tashriik fi niya masalada la idhaahdo masalada xukunkeeda yaa sheegaya fadal aye laa yaduru dalika aye muطlq tashriik waa muxaram xajmiga xajmu atashriik baa la eegaya ma qasdu thawaabi alaakhira ayaa aqlaba mise qasdu lmaslaxa adunyawiya baa aqlaba mise waa mutasaawiyaan ayib qowlka raajixa maxaynu ku tilmaamay masla tashriik fi niya ya laa yadur mar hadduu qasdigiisu yahay inuu camalkan ilaahay ugu dhowaado wax kale oo maslaxo ah ama manfaco ah oo laga ratibay hadduu mulaaxadeeyo ama uu daymoodo wax dhiba ma laha wajun cinda shaaficiya baa le muطlaq tashriik yubطil اlcamal waay lakin almuctamad cinda shaaficiya anu laa yubطil اlcamal musanifku raximah اllahu tacaala baabkan wuxuu ku sheegay laba daliil aayad iyo xadiid adaliil awal qowl llahi tacala ilaahay uu yihi man qofka kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alxayaata addunya nolosha adduunye uun iyo wasiinataa dhaldhalaalkeeda nuwafi waanu u oofin ilayhim iyaga acmaalahum ay hawaaba acmaalihim camalkooda abaalmarintiisii fiihaa adduunyada dhexdeeda wahum iyagu fiihaa adduunyada dhexdeeda laa yubkhasuuna laga nuqsaamin maayo camalkii ay sameeyeen abaalmarintiisa ulaaika kuwaasi camalka saalixe ay sameynayaan adduunye un ku doonaya wax kale aan ku doonahayn alladiina kuwii weyaan laysa lahum aanu u sugnaanin fi laakhirati aakhira aanu ugu sugnaan ila naaru naar mooyaane waxaabita waxaa buray waxba kama jiraan noqday maa sanacuu wixii ay sameeyeen fiiha adduunyada dhexdeeda wixii ay ku sameeyeen wa baailun weeye waa midaan wax kasoo qaad lahayn oo khasaara amaa kaanuu yacmaluun wixii ay samayn jireen macnaha ayaddu guud ahaan waxa weeye qofka sameeya camal saalixa camalkaa saalixa ah oo adduunyo ku doonayo ilaahay subxaana wa tacaala adduunyada inta uu joogo ayuu ku abaalmarinaya oo thawaab adduunyuu ilaahay subxaana wa tacaala kaga helaya laakiin aakhiro waxba ku heli maayo waayo dee aakhiro umuu niyoonba nabiguna alayh salatu sala waa ka inama alacmaalu biniyat inama likulli imriin ma nawa adduunyuu niyooday adduunyadii uu niyooday buu helaya weliba sa aynu sheegi doono taa lafteeda qeyd baa ku xidhane mulaqan maaha oo mid kastoo camal saalixa adduunye u niyooday inuu adduunyadii helaya maaha macno oo aayaddan aayad kale ayaa qeyday waay marka man kana yuriidu alxayaat اdunya man kana yuriidu bicamalihi hawaab alxayaati اdunya macnu waa sidaa waa qofka camalka saalixe uu sameynayo abaalmarin adduunye ku doonaya wasiinataha ay ladaataha min aلطacaam wالsharaab wاllibaas wالnikax wاlahaaf wاlamwaal wاlawlaad nuwafi ilayhim acmaalahum ay nujaazihim calى acmaalihim fi اdunya acmaashooda adduunyada intay joogaan baanu ku abaalmarinaynaa oo caafimaad iyo waxa weeyaan masaaibta qaar inay kaga badbaadaan iyo saair alabdaat walmanaafic baanu ku abaalmarinayna wahum fiiha laa yubkhasun ay laa yunqasu min hawaabi acmaalihim xasanaatihim alatii camiluu shayun fi dunya macnaha acmaasha saalixa ay sameeyeen adduunyada ay ku doonayeen abaalmarintii adduunyo ee loo ballan wax ka mida laga nuqsaamin maayo culimadu way isku khilaafeen fi lmuraadi bilaaya cala aqwaal aayaddan cidda loola jeedaa waayo gaal iyo muslima miyay la hadlaysaa ama gaalada quray la hadlaysaa muslimiinta quray la hadlaysaa muslimiinta muraa ka hadlaysaa aqwaasha qurtubi baa ku sheegay tafsiirkiisa wakadalika ibnljawzi fi zaadi lmasiir qowlkaad wuxuu le anaha nazalat ilkufaar gaaladay kusoo degtay gaalay ka hadlaysa oo macnuhu markaa wuxuu noqonaya aayaddan waxay ku saabsan tahay iraadat linsaani bicamalihi dunyaa xaaladii uu noqonayay shirkiga akbarka ah waa qof waxa weeyaan camalkiisii oo dhan adduunye un ku doonay oo aakhiro markaa aan ku doonin waxaana u daliila bay yidhahdeen bidaliil aaya alatii bacda ulaaika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar oo <clears throat> ka aakhiro naar mooyaane wax kale aan ku lahayn dee waa gaal qowlka labaad wuxuu leeyahay aayaddani muuminiintay ka hadlaysa oo muuminka sameeya camal fiican isagoo adduunye ku doonaya abaalmarinta adduunyada lagu soo dedejiya wax lagama nuqsaamiyo aakhirana naaru unbuu ku leeyahay qowlka saddexaad wuxuu leeyahy nazalat fi ahli riya waxay kusoo degtay muslimiinta muraa'iintaa kusoo degtay qowlka afraadna wuxuu leeyahy ana alaayata caamatu fi kulli man nawaa bicamalihi hayr allah kaana macahu asl iimaan aw lam yakun waa qowl mujaahid iyo maymuun ibn mihraan iyo waileyhi dahaba mucaawiya waa caam waxay ku tahay qof kastoo camal saalixa sameeya isagoo adduunye ku doonaya asalkii iimaanka haysto ama asalkii iimaanka yaanu haysanin waa caam bay yidhaahdeen waay cadad min min ahli اlcilmi waxay rajaxeen qowlka hore fajacaluu اlxukm aladi fi laaya khaasa bاlkufaar waana sidaynu sicdi ka soo naqilay inuu yihi waa man araada bijamiici acmaalihi dunya baa aayaddani ka hadlaysa marka waa suuradii iraat linsaani bicamalihi dunya ay noqoneysay shirkiga akbarka ah waa taas daahirka aayaddu waxa weeye qofka camal saalixa sameeya isagoo adduunye ku doonaya in lagu abaalmarinayo in loobayl lagu abaalmarinayo camalkaas adduunyada intuu joogo laakiin ilaaqa noocaasa saynu ishaarnay waxaa qeydaya qowl tacaala man kana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid waa ka ilaahay uu doono ayaa camalkii saalix ahaaye oo adduunyada ku doonayey abaalmarin adduunyo ilaahay subxaana watacaala intuu adduunyada joogo u kaga abaalmarinaya waa ilaahay uu doono kaanu ilaahay doonin camalkii saalix ahaaye uu sameeyey xataa abaalmarin adduunye ku heli maayo cajalnaa lahu fiiha ma nasha maaha wuxuu isagu doonay wuxuu ilaahay doono horta abaalmarintu maaha mid kastoo camal saalixa adduunye ku doonayna abaalmarin adduunye inuu helayo waa liman nuriid الشنقيطي wuxuu ku yihi في تفsير الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب آية شورى هي آية النواس ولكنه تعالى بين في سورة بني إسرائيل tacliiqa dalika calى mashiiatihi jala wacala lakin fii suurati bani israiil aayaddii ku jirta ilahay wuxuu ku caddeeyey abaalmarin adduunye inuu camalkaa ku helaa inay ilahay doonisiisa ku xidhantahy bqowlihi man kana yuriid اlcaajilaa cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nurid waxaa la odhan karaa aayaddan haddii la idhaahdo kufaartay ka hadlaysaa iyo haddii la idhaahdo waxay caam ku tahay kulu man araada bicamalihi saalix masaalix addunyaa daahirkeeda waxaa khilaafsan aayado qur'aana aayadaha qur-aanka oo tilmaamaya ama tusaya calaa buطlaani camali اlkafir wa mixlaalihi min aslih aayaddani sooma lahaa qofkii gaalka ahaa camalkii saalixa ahaa ee uu sameeyey isagoo adduunye ku doonaya adduunyada lagaga abaal marinaya aayado kalena waxay leeyihiin camalkiisu wax kasoo qaadba ma leh waa baail waa wax buray oo baaba-ay wa fii bacdiha tasriixu biطlaanihi fi dunya maca alaakhira aayaadka qaarkood waxay tasriixinayaan camalkaasi adduuniya aakhiraba inuu buray fii kufri riddati wa fii hayrihi gaalnimada ha noqoto kufriga asliga ama kufru ridda ha noqoto see laysu waafajinaya kitaab cadiima baa jira oo laga alifay fi ljamci bayna alaayaat alatii daahiruha tacaarub waa kitaabka la hahda dafcu ihaami lidiraab qofka tafsiirka qur-aanka dhiganayaa ama cilmi kalaba dhiganaya ka maarmi maayo kitaabkaas alimaam shinqiiti baa qoray raximah llahu tacaala aayaadkaas ayuu keenayaa aayaadka tusinaya camalka gaalku inuu burayba waxaa ka mida ah bu uhi qowluhu tacaala acmaaluhum karamaadin ishtadat bihi riixu fii yowmin caasif dambas dabayl darani ay jiidhay maalin dabayl badan siduu noqonaya ma waxba kaadhaya waxba kama hadhaya marka camalkoodi khalaas waxaan jirin wey acmaaluhum kasaraabin waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaaa manhuura boor la afuufay oo kaleanu ka dhignay adduunyada iyo aakhiro labadaba inuu buray kufrigu kufru riddaba ha noqdee waxaa u daliila qowluhu tacala waman yartadid minkum can diini fayamut huwa kaafir faulaaika xabitat acmaalum fi dunya walakhira marka adduun iyo aakhiro labadaba camalkaasi mid aan la tirsanayn inuu yahay baa aayaddani tilmaantay aayaddani sidee u leedahay haddaba abaalmarin adduunyuu ku helayaa qofku wa ka qowlihi fii kufri hayri lmurtad in aladiina yakfuruuna biaayaati illahi ilaa qowli ulaaika aladiina xabitat acmaalhum fi dunya walaakhira wama lahum min naasiriin wabayana allahu tacala fi aayaati ukhra ana alincaama calayhim fi dunya laysa lilkraam bal lilstidraaji walhlaak aayado kalena waxay tusiiyeen nicmooyinka ilaahay adduunyada uu ku siiyey inaanay ahayn ikraam iyo abaalmarin ee ay tahay seeta dheerayn iyo si loo halaago kaqowlihi tacala sanastadriju min xayu laa yaclamuun waumlii lahum ina kaydii matiin ka qowlihi walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu ima walahum cadaabu muhiin ka qowlihi nasuu ma dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay xata ida farixuu bima uutuu akhadnaahum baktata faida hum mublisuun aayaad fara badan see la isu waafajinaya marka aayaadkani maxay tilmaamayaan qaar camalu lkaafir sawaء kana kaafiran asliya aw murtada inuu yahay xaabiطun fi اdunya wاlaakhira wax kasoo qaad aanu lahayn qaarna kaafirka asligaa bay ka hadlayaan camalkiisu inuu yahay boorhkaa la afuufay oo kale afar jawaabood bay culimadu ka bixiyeen jawaabta koowaad waana jawaabta uu rajaxa alimaam shinqiiti raximah اllah waa in la yidhaahdo aayadahan iyo aayadda baabka inoogu taalla cumuum iyo khusuus baa ka dhaxeeya oo aayadahani waa caam fi lkufaari kullihim gaal oo dhami camalkiisa abaalmari inaanu ku helin laa mid adduunya walaa mid aakhiro ayuu daahirkooda tusinaya aayaddaasina bacdu kufaar bay ka khasistay gaalada qaarkood gaar ahaan marka la raaciyo aayadda suuratu bani israiil ku jirta ee mashiiada ku qaydaysa marka ana min alkufaari man yusiibuhu allahu bicamalihi fi dunya kama dalat caleyh aayaat wasaxa alxadiid waminhum man laa yusiibuhu fi dunya kama dalat caleyh aayaat ukhra saasaa la isku waafajinaya wahada mushaahadu fiihim fi dunya adduunyada marka la joogana gaalada taasaa ka muuqata soo ma gaal adduunyada wax lagu siiye midaan waxba lagu siina ku kadeedan intuba waa jira wa minhu man huwa fi cayshi ragad wa minhu man huwa fi bu'si wadiiq marka man kana yurid waxaana taa sii ayidaya man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiha ma nashaau liman nuriid oo aayadan le qof kastoo camal saalixa adduunye ku doonay adduunyadaa lagaga abaalmarinaya iyo aayadahan le camalkiisu wuu buro waxba ku heli maayo labadaba aayaddanaa qayday oo mid walbana laba lama abaal marinayo ku ilaahay u doonaabay tihi dhammaantoodna la abaal marin maayo macnuumaha qaarkood baa la abaal marinaya fahiy mukhasisatu licumuumi qowlihi tacala nuwafi ilayhim acmaalahum licumuumi qowlihi tacala waman kana yuriidu xarha dunya nutihi minha qowlka labaad waa in la yidhaahdo ana alkaafira yuthaabu can camalihi bisixati wa sacati اrisqi wاlawlaad wanaxwi dalik gaalka camalka saalixa uu sameyo waxa lagaga abaalmarinaya caafimaad iyo arsaaqda u ballaarantay awlaad iyo wixii lamida ayaa lagaga abaalmarinaya sida aayatulbaab ay tusisay aayaadkan kale ee camalkiisu inuu buray tilmaamayana macnahoodu waxa weeyaan lam yuctada bicamalihi sharcan camalkiisii sharci ahaan lama tirsan weeye macnuhu axkaamta sharcigaa marka la eego abaalmarin adduunyaha ku ale axkaamta sharcigaa marka la eego lama tirsan wacismat dam waalmaal waalcird iyo miiraath iyo nikaax iyo masaaishaasoo dhan marka la eego dee lama tirsan camalkiisi waxba umuu tarinda camalkiisi soo ma oo dhiiggiisii ku badbaadi maayo maalkiisii cirdigiisii axkaamtii guurka arrintaas saamo camalkiisaas ku yeelan maayo miiraadkii iyo dhaxalkii haakada marka abaalmarin adduunye wuu ku helayaa camalkiisu uu burayna macnaheedu waxa weyaan camalkiisu mid sharci ahaan tirsan maaha oo axkaam laga ratibayo qowlka saddexaad wuxuu leeyahay nuwafi ilayhim acmaalahum ay nucطiihim algarad aladi camiluu min ajlihi fi اdunya yacni ujeeddadii camalka u sameeyeen baanu adduunyada ku siinaynaa oo kii tusaale ahaan waa muraaigii kii u dagaalamaya si loo dhaa waa geesi abaalmarin kale heli maayeen dadkaa ku odhanaya waa geesi waa qad qiila sida xadiida ku timi kii sadaqada la baxay si loo yidhaahdo waa waa deeqsi waa deeqsidaas wuu helaya wahaakada kii yihi qaari si loo yidhaahdo qur-aanka u akriyayey wuu helayaa laakiin wax kale ku heli maayo qowlka afraadna wuxuu leeyahy aayaddani almuraadu bilaaya almunaafiquun aayaddani munaafiqiinta ayay ku saabsan tahay oo munaafiqiintu abaalmarinta camalka saalixa ilaahay daraaddi aan ka inay ku helayaan waa maxay dee muslimiintay jihaadka u raacayeen dabeetana haniimaday wax keelayeen bixukmi aahir waxaa jira ishkaal kaloo aayaddan kusoo arooraya oo ah biana hadii aaya yuraadu biha haddii la dhaha aayaddan kufaarta looga jeeda ama la dhahdo waa caam fii kuli man camila camala muriida bihi dunya ishkaalkaas waxa weeye camalka gaalka ilaahay miyuu aqbalaya se camalkiisa haddaan ilahay aqbalayba see loogaga abaal marinaya adduunyada ishkaalkana waxaa keenay dee aayado qur-aana ayaa waxaa lagu sheegay camalkiisa ilahay inaanu aqbalayn waman araada alaakhirata wasaca laha sacyaha wahuwa muminu fa ulaaika kana mashkuura mafhuumku waa maxay kaana aakhira doonahayn camalkiisu inaanu mashkuur iyo maqbuul toonahayn waman yacmal min asaalixaati min dakarin waunha wahuwa mumin falanuxiyana xyaata faulaika yadkhuluuna janata walaa yudlamuuna naqiira iyo aayaadka lamidka ah markaase la isu waafajinaya aayaadka tilmaamaya camalkiisa inaan la aqbalayn iyo aayaadka tilmaamaya inuu adduunyada ku intifaacayo adduunyada lagu abaal waxaa la isku waafajinayaa in la yidhaahdo bal adilada qaar waxay tilmaameysa xataa aakhiro in lagu abaalmarinayo marinayo markaasee la isu waafajinayaa waxaa laysu waafajinaya in la idhaahdo xasanaadka gaalka adduunyada lagaga abaalmarinaya waa alxasanaat alatii laa yushtarau fiiha niya waxaa niyada loo shardin sida bir lwaalideyn iyo silat raxim iyo ikraam dayf iyo waxyaabaa lamidka kuwaasi ayuu abaalmarin adduunye ku helaya laakiin waxa loo shardiyo niyo abaalmarin adduunye mid aakhiratoona ku heli maayo de waayo waa hayru maqbuul oo niyadii baan dee kaafirkiiyo gaalka ka ansaxahay oo min shuruui niya waxaa ka mid a min shuruui sixati niya inuu naawigu noqdo muslim qofka wax niyoonaya inuu muslim noqdo haddii la idhahdo soobta xadiida kusoo aroortay in abu aalib cadaabka laga khafiifiyey waxaan leenahay taasi waa min hada albaab abu aalib dee camal saalixoo sida salaad iyo soom iyo xaj baa cadaabka laga khafiifiyey lama odhan ee waa nusrayntu nebiga u nusreeyey bixukmi alqaraaba marka camal aan niya aanay shardi u ahayn ayaa taa lagaga abaalmariyey waana min alkhasaais xadiiu thuwayba ayaa isaguna ka mida kuwa ishkaal ka leh oo tilmaamaya gaal camal saalix uu sameeyey inuu abaalmarin aakhiro ku helay mid adduunya iska daayo xadiidkaasi curwaa warinaya waxaan rawahu lbukhaariyu mursalan huwayba waa mawlaad liabi lahbin gabadh addoon abulahab u ahaan jirtay bay ahayd marka abulahab baa xoreeyey actaqaha fa ardacat inabiya allah alay slam nabigay nuujisay falama maata abulahabin uriyahu bacdu ahlihi bishari xiina waxaa ku riyooday qaraabeysi qaar ka mid a ah, isagoo ku sugan xaaladda uxud qaala lahu maada laqiita qofkaa ku riyooday baa wuxuu ku yihi abulahab maxaad la kulantay qaala abulahabin lam alqa bacdakum ay khayran idinka dabadiin wax khayr iyo wanaaga lama kulmin macnaa intan dhintay kadib ayra anii suqiitu fi hadihi bicataaqati huwayba laakiin waa waa lay waraabiyey mar waxaana waraabintaasi laygu siiyey xoreyntan xoreeyey huweyba marka xoreyntu gabadhaa xoreeyey ayuu ku helay waraabintaa isagoo naarta ku jira markaa la waraabiyey marka camalkii saalix ahaa ee isagoo gaal uu sameeyey abaalmarin aakhiruu ku helay miyaanu xadiidku tusinayn hadduu ansixi lahaa isaga laftiisu wuxuu noqon lahaa dee acmaasha saalixa ee aan loo shardin niyada cidqiga dee niye uma baahna oo inuu gaalkaba uu ka ansaxaya dee cidqiba niyadu shardi umaha waay laakiin maba ansixinba xadiidkani oo waa mursal qaala curwatu buu ihi bukhaari curwana radia allahu canhu muu sheegin ciddii u sheegtay qisadan ta kale dee waa ru'ya manaam qofka riyada arkay ma muslim buu ahaa ma gaal buu ahaa allahu aclam hadduu muslim ahaa xataa xujo maaha dee waa ruya laysat xuja fi laxkaam sharciya qolooyinkan mawliidkaa daliishada oo yidhaahda abulahab wuxuu xoreeyey markii ay u sheegtay dhalashada rasuulka ah markay ugu mushaaraysay ayuu xoreeyey marka ay waxay ka dhigayaan in eh, aharkan uu daliil u yahay in mawliid la dhigo ma abulahab wuxuu sameeyey baa xujo noqonay wuxuu nebi maxamed sameeyeyna xujo maha miya nebi maxamed markuu dhashay muu xusino waa laisku waafaqsanyay sooma abulahab baa xusay bay leeyiin marka ma abulahab baynu raacana mise nebi maxamed baynu raacana nebi maxamed caleyh isalaatu wasalaam kale abulahab wuxuu xusay ma jirto hadduu xusi lahaana xusidiisu sharci iyo daliil midnaba may noqoteen ayib ibnu xajar raximah llahu tacaala jamcintaa wuxuu ku sheegay fatxulbaariga juska sagaalaad sabxada ah boqol iyo shan iyo afartan halkaasaad ka eegi doontaa wajhu dilaalati alaaya calaa maqsuudi lbaab anaha dalat waxay tusisay aayaddani عalى أن man أraada الdunya bcamل الآkhرة sayaجid hawاab camlhi fi الdunya kamila غayra naaqص qofka camal adduunye ku doono camal aakhiro in camalka abaalmarintiisu adduunyada uu ku heli doono walakin sayabطل hawaabuhu fi اlaakhira laakiin abaalmarintii aakhiro heli maayo wayadkhulu nawrliba naar buu gelaya walaayatu fii man araada dunya bicamalihi kuli aayaddanna waxay ka hadlaysaa qofka camalkiisii oo dhan adduunye ku doonay walaa yakunu hada ila munaafiqan saynu horu soo marray munaafiq ayuunbaana sidaa yeeli karaa oo camalkiisao dham liajli dunya uu noqon karaa adaliilu hani wa fi صaxiixi buu yihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam tacisa cabdu wuu turunturoodo wejiguu u dhacay cabdudiinaari diinaarkii cabdi u noqday tacisa cabdudirhami wuu turunturoodo wejiga ayuu u dhacay kii dirham addoon u noqday tacisa wuu turunturoodo wejiguu u dhacay cabdulkhamiisati kii marada markaa liidliid kale u noqday addoonka tacisa wuu turunturoodo wejiguu u dhacay cabdulkhamiilati marada waxa weeyaan faraqyada raamaha raamahala leh kii addoonka u noqday inucطiya haddii la siiyo adduunyadii radiya allihiisii raali buu ka noqonaya wain lam yucطa haddaan la siina sakita qadarka ilaahay buu cadhoonaya taciise wejiga ayuu udhaca uu turunturoodo wejigu u dhacay wantakasa haddana ma soo toosine markuusu yihi soo toosna qadaadku u dhacay waidaa shiika haddii ay qodaxi muddana falan qodaxda mudaca iskaga saari maayo uubaa waxaa wanaag oo dhami u sugnaaday licabdin addoon aakhidin mid haysta ah bicanaani farasihi faraskiisa hogaankiisa fii sabiili illah uu ku jihaadayo ama jihaadka dhexdiisa ashcaa addoonkaasi oo uu basaasiisay ra-su madaxiisu muqabaratu qadamaahu labadiisa gamadoodna ay boodhaysan yihiin muabaratin qadamaahu in kaana hadduu yahay fi lxiraasati gaadhaynta mid ku jira kaana fi lxiraasa gaadhayntaasu laazima wain kaana hadduu yahay fi saaqati ciidanka xagga dambe mid iska soo raacinaya kaana fi saaqati xagga dambe ee lagu qaybiyey ayuu laazima in istadana hadduu madaxda idan weydiistayo fasax lam yudan loo idmi maayo wain shafaca hadduu cid erga u noqdo lam yushafac ergadiisa la aqbali maayo i markuu le musanifku waa fi saxiix buhaari xadiidka bukhaari baa wariyey ereyga tacisa tacasara wasaqata calaa wajhi weyaan canhu wuu turunturoodo wejiga ayuu u dhacay waana ducaaun caleyhi bilhalaag yaxtamilu an yakuuna khabara inuu qof qofkaa addoon u noqday adduunyada inuu halaagsamay in lagu waramayo iyo in halaagaa lagu habaarayo labadaba uu ixtimaala yaxtamilu cabdu diinaar ay aalibuhu alxariisu calaa jamcihi alqaa'imu calaa xifdih cabdu dinaar waxaa looga jeedaa ka raadinaya ee ururintiisa ku dadaalaya iyo ilaalintiisa oo inuu khaadim u noqday oo kale adeege inuu u noqday iyo addoon oo kale ayuu ka dhignaaday waxaana cabdan loogu magacabay likowni huwa lmaqsuud bicamalihi fasaara cabdan lahu camalkiisa oo dhan diinaarkaasuu uga qasti saasuu addoon ugu noqdo waa alcubuudiya halkan maxaa looga jeeda cabdu ah, ah, cubuudiyadii shirkiga ahayd mar akbar noqotay mar asqar noqoto ma taasaa looga jeeda alcubuudiya almachuuda fi sharc alatii yakunu jacluhaa ligayr illaahi shirkan maya cubuudiyada taa loogama jeeda halkan waxaa looga jeedaa cubuudiyada atadallul walirtihaan yanaa qofku shaygii inuu duloobo oo khaadim iyo adeego kale uu noqdo iyo qof u rahman oo kale inuu noqdo oo wax kaleba aan aan uh, u qasdiyeyn wax kale aan ka shaqaynayn waxa uu cidda ku jeclaanayo ku nacayo ku xidhiidhinayo ku fogeynayaa waa adduunyadaasi noqday yuqadimu taxsiil ala kuli shay diinaarka xaasilintiisu wax walba ka hormarinaya marka qofka dee adduunyada raadinteeda iyo ilaalinteeda iyo xaasilinteeda heerkaa ka gaadhay addoon oo kale ayuu u noqday walihada wuli sheekh ibn cuthaymiin wasamaahu cabd diinaar liannahu tacalaqa bihi tacaluqa alcabdi birab waa cabdu diinaar loogu magacaabay waayo wuxuu ugu tacalluqay diinaarka siduu addoonku ugu tacalluqo rabbigii fakaana abara hami waqadamahu calaa aacati rabbi hamigiisa weyn buu diinaarkaasi noqday ilahay aacadiisina uu ka horumariyey jumladan markaa waxaa ku jirta tasmiyat muslim bilcubudiyati ligayr اllahi tacaala ama ilaaq lcubudiyati ligayr اllahi cala muslim in qof muslima lagu sheegay ilaahay cid aanhayn oo addoon u noqday lakin hadihi laysat cubuudiya baaliga ilaa xadd shirk waa cubuudiyat lirtihaan watadalul saynu sheegnay qur-aankuna alaqa cala itibaaci lmakhluuqi fi lmacsiyati anaha cibaada in makhluuq macsiyo lagu raaco cibaadu ku sheegay sida itibaacu shayaan iyo itibaacu lhawa lakiin cubuudiyadii shirkiga ahayd maaha alam acd ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayaan e anlaa tuiicu shayaan falaysa kul man aطaaca الshayطaana fi tarki waajibin aw irtikaabi muxarami caabida lahu waaqican fi shirkin mid kastoo shaydaanka ku adeecay waajib inuu ka tago ama xaaraan inuu sameeyo ma aha mid shaydaanka caabuday oo shirki ku dhacay maaha waayo falaysa kul man uطliq caleyh lafd اcubudiyati yakunu waaqican fi shirk mid kasta oo magaca cubuudiye lagu sheegay cubuudiya ligayr illah maaha inuu shirki ku dhacay shirkigii akbarka ama asqarka ahaa oo hadday dee sidaa tahay waxay noqon lahed muslimiinta o dham inay shirki ku jiraan lannu macsuumiin maaha can ilmacaasi oo muslimiintu kaiiru minhum shuqluhum ushaaqil waa addunya waa adduunyada wayuiicuuna gayr allahi fii macsiyat illah ilahay cid aan hayna waxay ku adeecaan wax ilaahay ku caasiyayaan walihada wuxu uhi sheekh bn cuthaymiin wa hadi lcubudiyatu laa tadkulu fi shirki cubuudiyo qofku uu mushrik ku noqonaya maaha tan xadiidka lagu sheegay maa lam yasil biha ilaa xaddi shirki haddaan xaddi shirki gaadhin dee oo hadduu dee tadalulkii iyo khuduucii iyo tacdiimkii uu u sameeyo diinaarki iyo dirhamka dee inuu caabuday bay noqonaysaa shirka abara bay noqonaysaa lakinaha nawcu aakharu yukilu bاlkhlaas lanahu jacala fi qalbi maxabata zaxamat maxabat اllahi caza wajal wamaxabata acmaal akhira adinaar waa qica naqdiya min adahab wey waa gobol lacaga oo dahab ka samaysan dirhamkuna waa qica naqdiya min alfida waa gobol lacaga oo fido ka samaysan alkhamiisana bifatxi اlkha wakasri اlmiim wa thawb min khazin aw suufin aswadu murabacu lahu calaamu wakhuuud waa maro markaa ka samaysan suuf ama xariir oo madow oo afarteeda dacala isleeg yihiin oo le waxa weeyaan calaamado iyo liidad marka adduunyun baa loo jeedaa saddexdan khamiiladana waynaga sheegnay alkhamiilana waa marada le faraqiyada ka laalaada sida ahdaabtoo kale ah marka afartani waa tusaale uun laakiin adduunya oo dhan qofka qalbigiisu ku tacalluqay baa loo jeeda in ucطiya radya wain lam yucطa sakit yanaa ciddii siisay buu raalli ka noqonaya oo alkhaaliq haddaan la siino sakita calaa qadar illah walihada buri ibnu baطal raximah اllahu tacaala fasaxa bihada anahu cabdu fi طalabi haadayn mar haddii la soco qofka goormaa la odhan karaa adduunyadu cabdi u noqday oo markuu heerkaa gaadho oo ridaahu wa ghadabuhu wa walaauhu wa baraauhu uu noqdo liajli dunya adduunyada uu uga shaqeeyey ama u jeclaaday sida sifaatkaa leh ayaa la odhan karaa addoon buu u noqday ilah ui fasaxa bihada anahu cabdu fi alabi haadayn fawajaba adducaau calayhi bitacs لأنه أوقف عمله على متاع الدنيا الفاني وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي waana siday ahayd صفة المنaaفiقين ومنهم من يلمزka في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين marka daabidu الضابط للحرص على الدنيا والارتهان لها الذي يصح أن يطلق عليه لفظ العبودية وأن يجعل الدنيا محل رضاه وسخطه mar haddii waxa raali noqoshadiisa iyo cadhadiisu ay ku xidhantay ba adduunye uu noqdo oo cidda siisana raalli uu ka noqonayo cidda aan siinna u cadhoonayo qofkaasi adduunyadii wuxuu u noqday addoon buu u noqday intakasa oo xadiidka xagga hore waxaa ka jira tacisa haddana tacisa wantakasa baa lagu soo celiyey intakasa tacisa waynu yihi waa calaa wajhi xagga hore u dhacay intakasana qadaadku u dhacay wey ee inqalaba calaa rasi labadabana waran halaagiisa laga waramayaa looga jeedaa ama habaar baa looga jeedaa labadaba marka maxaa labada loo jamciyey waliyataraqa fi ducaa calayhi min alahwan ila alaqba oo inuu wejiga un u dhaco iyo inuu wejiga iyo qadaadka labadaba udhaco dee waxa dare labadaba u dhaco marka inuu aada u halaagsamay baa ayaa lasii sii sheegaya marka intakasa la raaciyey ama waxaa lagu habaarayaa in halaagiisu uu uu sii daraado uu sii adkaado wida shika falam taqash shika bimacnaa dakhalat fiihi shawka wey hadday qodaxi gasho falam taqashana intiqaashku waa ikhraaju shawki bilminqaash waa in qodaxdii qofka mudday irbad ama muxaad uu iskaga soo saaro kusoo dhiraandhiriyo marka falam taqasha ay laa yaqdiru calaa ikhraajiha bilminqaash wey qodaxdii muddo iskagama soo saari karo mudaca ama ama irbadda ujeedaduna dee qodaxun maaha ee sida alxaafid uu yihi wlmaqsuudu bidalika anahu ida waqaca fi shari wlbala falaa khalaasa lahu minhu markay dhibaata ay ku dhacdo walow dhibaato yarna ha noqoto qodax muddayna ha noqotee meel uga baxaa ma jirto ila waa qof adduunye ku tacaluqay ilaahayna adduunyada ku tacaluqay buu u wakiilanaya marka kaalmadii ilaahay buu waayaya walihaada dhibaato markuu ku dhaco guntuu ugu dhacayaaye kama kama baxayo wey walihaada buu yihi falaa khalaasa lahu minhu wa duriba bishawki maala liannahu ahwan ma yutasawar min almucaawanati liman asaabahu makruhun xadiidkani dadka miyuu ka saahidinayaa adduunyada iyo in la shaqaysto waa su-aal ha shaqaysana miyuu le diinaar iyo dirham iyo khamiiso iyo khamiile iyo geel iyo loo iyo ari midnaba ha tabcanin oo ha raadinina yaa ka jawaabaya haye maxaa u daliila inanu ka saahidinayn maxaa u daliil daliil kale ma hayse jazaak allah khayr aye tafadal aye yani lam waxaad leedahay lam yucallaq alxukmu bimujaradi alab اdunya xukumkan damiga dhaleecayntaa laguma xidhin adduunye raadsi oo qura waxaa lagu xidhay almubaalaga fi alab اdunya wاlxirsi alayha ilaa ay gaadho xad xad waxa weeyaan qofku inuu u rahmanaado iyado saasaad leedahay soo ma daliil kale haye ah, marka waxaad leedahay adilo kaloo badan baa dhiiri gelinaysa dadku inay shaqaystaan soo maa sax wey markaa saa loogama jeedo qofku inuu adduunyadii xalaasha ay tabcado isagoo waajibaadka kaga mashquulahayn xaaraanna daraaddeed aan u samaynahayn xadiidkani diidi maayo wainama fiihi damu lmubaalagati fi dalik wa jacaluhu micyaara lirida wasukt inuu adduunyadii raadinteedii iyo ilaalinteedii ku xeel dheeraadu ka dhigo ta wax ku jeclaanayo waxna ku nacayo taas ayaa la la diidayaa shekh iسلام iبن تaymiya رaxim الlahu taعalى wuxuu yihi whadi اmuur nowcaan minha ma yaxtaaج اlcabd ilayh kama yaxtaaج ilayhi min طacaami وsharaabi wamaskani wamankaxi wanaxwi dalik fahada yaطlbhu min allahi wyrغb ilayhi fiihi fayakunu maalu cindah ystacmilu fi xaajati bimanzilati ximaar aladi yarkabhu adduunyada la raadiya waa laba nooc buu leeyahy miduu addoonku u baahan yahay suu u cuno u cabo guri uga dhigto gaadiid waxa weeyaan ugu guursado taa addoonku ilahay baabu weydiisan karaaba maalkaasina qofka muuminka agtiisa wuxuu ka dhigan yahay bimansilati ximaarihi aladii yarkabu dameerka maadaa u dulooba mise saa kuu dulooba saa kuu dulooba oad adeegsata lakiin haddaad dameerka adigu u dulowda ka war qofka adduunyada u duloobay waa kaasoo kale wey wa basaatiha aladii yajlisu caleyh gogashii uu ku fadhiisanayo kale adduunyadu noqonaysa qofka muuminka bal bimansilati alkaniif aladii yaqdii fiihi xaajatahu bal musqusha ku xaajo gudanayo kale noqonaysa min gayri an yastacbidahu fayakunu haluucan ida masahu sharu jazuuca waida masahu lkhayru manuuca wa minha maa laa yaxtaaju lcabdu ileyh addunyada waxaa kamid a ah waxaanu addoonku u baahnayn baana kifaayadiisii uu haystaa addoonkani xaajaadka asaasiga ugu filayd fa laa ynbagii lahu an yucalliqa qalbahu biha adduunyada inuu qalbigiisa ku calliqo ma habboona faida tacalaqa qalbuhu biha saara mustacbada laha adduunyada aan u baahnayn hadduu qalbigiisu ku tacalluqo adoon buu noqonaya warubama saara muctamida calى gayr اlah falaa yabqa macahu xaqiiqaة اcibaadati lilah walaa xaqiiqaة الtawakuli calayh marka tafsiilkaas ayuu sameeyey ibnu xajar laftiisu wuxuu yihi qowlu cabd dinaar ay aalib xariis calى jamcihi اlqaa'im calى xifdih fakanuu lidalika khadimuhu wacabdu qaala iibiyu qiila khusa alcabdu bidikri liyudina binkimaasihi fii maxabat dunya lama odhan jaamic dunya jaamicu dinaari wdirhmi wlkhamiis ama aalib lama odhan ee maxaa la yidhi cabdi si loo muujiyo inuu aad u dhex galay oo maxbuus oo kale uu noqday kalasir aladi laa yajidu khalaasan walam yaqul malik dinaar walaa jaamic dinaar lana almadmuuma min almilki waljamci aziyaadatu calaa qadri alxaaja waxaa la dhaleeceeyey ee adduunye yeelashadeeda ama uruurinteedii waa wixii xaajada dheeraadka ah tuubaa licabdin addoonkani waa cagsu lawal tuubaana waa fucla oo ka timi waxa weeyaan min aayib waana ismu tafdiil marka ayab waa lilmudakar tuubaana lilmuana wey macana waxa weeye ay ayabu xaalin takuunu lihada rajul xaalada u wanaagsani ninkani u sugnaatay waxaa kaloo waa annada waxaa kaloo waa geed jannada ku yaala tafsiirka horaana caamsan oo jannada iyo geedku intuuba u soo gelaya in la dhahdo tuuba macnaheedu waa ayabu xaalin takuunu lihada rajul ninkan markaa sifadiisu waa maxay waa ninkaa faraska hogaankiisa haysta ee ku jihaadaya wa ishaaraة ilى ikhlaasi wacadami khuruuji lxuduud الnafsi waaqraad اdunya wa mukhlis ilahay daraadii buu jihaadaya ashcaa rasuhu oo madaxiisu waa basaaseysay muqabaraة qadamaahu halkaa masla ku jirta inuu ka hadli doono masladaas waxa weeye qofku inuu kadeedka iyo dhibaatada doonto fi lcibaadaat mid mashruucaba isagoo ka badbaadi kara ta kale isqurxinta iyo isnadiifinta ma shay madmuumaba oo xadiidkan ma laga qaadanaya ninkan in lagu ma waxaa lagu ammaanayaa basaasta iyo boodhka miyaa lagu ammaanaya ninka waa masala muhima kaana fi lxiras kaana fi lxiraasa macanaa marba meeshii la dhigo ee lagu qoru ayuu ayuu joogaya oo addoon iskibriin iyo ri'aasi iyo madaxtinimiyo waxaa doondoonaya maaha haddii la idhahdo gaarhka ay gaarh ku weliba si fiican buu uhaynaya kaana fi xiraasati macnaheedu wuxuu noqon karaa bimanaa si dhamaystiran buu uhaynaya haddii la ihahdo xagga dambe marna xagga dambe ayuu maraya raallibuu ku noqonaya waanu aqbalaya waanu laazimaya asaaqana waa muaharat ljeish waxaa kaloo la yihi in kaana almuhimu an yakuna kana fi xiraasa haddii ta muhimka ee maslaxada muslimiintu ku jirta ay tahay inuu gaarhka aya gaarhku haynaya wain kaana lmuhimu an yakuuna fi saaqati yakunu fi saaqa sidaana waa loo fasira alqaaricatu malqaarica oo kalena waa loo fasiray oo kaana fi lxiraasati macanaa ilaalintiisa weyneyn la weyneynayo ayaa looga jeedaana waa la yidhi in istadana lam yudan lahu waayo laysa bidii jah mid madaxda agtooda magac kule maaha walaa yaqsidu bicamalihi dunyaa mid camalkiisa adduunye ku doonayana maaha oo madaxdii ku noqnoqonaya bal ilaahay daraaddii buu u samaynaya wain shafaca ta hore waa bitakfiif lam yushafac waa bitashdiid bitashdiid ilfata dambe tore waa mabniyu lilfaacil ta waa mabniyu lilmafcuul oo hadduu madaxda cid uga erge is yidhaahdo macnaa horta maba maba ku dadaalaba taas haddii ay dhacdona laga aqbali maayo oo ay cidibo garan mayso waa cabdi taqiya oo khafiya oo mutawaadica wajhu dilaalat alxadii cala maqsuud ilbaab ana fiihi dama man tacalaqa bidunya xadiidka waxaa ku jirta dhaleecayn la dhaleecaynayo ka adduunyada ku tacalluqay wa cabdan laha iyo in lagu magacaabay inuu addoon u yahay fadala hada calى ana alcabda yanbagii lahu an laa yatacalaqa bidunya wayatlubaha biacmaali اlaakhira mar haddii kii adduunyada ku tacaluqay ee u tadallulay addoonkeedii lagu magacaabay lana dhaleeceeyey fadala hada calى ana alcabda yanbagi lahu an laa yatacalaqa bidunya taas waxay tusinaysaa addoonka inaan ahayn inuu adduunyada ku tacalluqo wayatlubaha biacmaali aakhira oo camal aakhiro intuu sameeyo oo adduunye ku raadiyo xadiidkan aayaddu waxaynu sheegnay inay ku saabsan tahay iraadat linsaani bicamalihi dunya xaaladdu noqonaya shirki abara soo ma qof camalkiisii oo dhan ku doonay adduunya ama iimaankiiba adduunye ku doonay inay aayaddu ku saabsantahay wlxadiisuna fi lqismi athani oo ah man araada bicamali min acmaali alaakhirati bidunya waa qof mumina oo camal acmaasha aakhiro kamida adduunye ku doonaya kaasuu xadiidu ku saabsay qaala fiihi masaa'il aluulaa iraadat linsaani insaanka doonistiisa addunya uu doono bicamal aakhira uu ku doono yanaa arrintaa sida loo diiday iyo sida loo dhaleeceeyey tafsiru aayat lhuud o man kana yuriidu alxayaata adunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha shaahidkuna waa waciidka ku jira fi man laa yacmalu ila lidunya athaalida tasmiyat linsaan insaangii magacaabista lagu magacaabay almuslima ee muslimka ahaa cabda dinaari lagu magacaabay iyo wdirhami iyo wlkhamiisati tacisa cabdu dinaar tacisa cabdu dirham cubuudiyadana waxaa looga jeeda waynu sheegnay cubuudiya tadalwl irtihaan wey cubuudiyadii markaa shirkiga noqonaysay maaha alraabicu tafsiru dalika arrinkaa fasiristiisa oo inagii nihi maxaa daabid ah goormaa la odhan karaa addoonkaasi adduunyadiibuu addoon u noqday qofkaasi adduunyadiibuu addoon noqday goormaa la odhan karaa ida tacalaqa biha ridaahu wa sukhtuhu wuxuu tafsiru dalik ad adduunye addoonu noqoshada fasirideeda lagu fasiray biannahu idaa cuطiya haddii la siiyo radya wain lam yucطana sakht markaasuu addoon u noqday baa la odhan karaa daabitkaanu sheegnay wey alkhaamisatu qowlu tacisa wantakas oo labadaa la jamciyey oo tacisa macnaheedu waa tacahara wasaqaa calaa wajhi intakasana macnaheedu waa saqaa calaa qafaahu marka halaagiisii baa sii batay asaadisatu qowluhu waidaa shika falam taqash idaa asaabathu shawka lam yaqdir calaa ikhraajiha bilminqaash waana habaar la habaarayo garabkiisa ha laga baxa weeyaan macnuhu ama waran lagu waramayo kaalmada ilaah inaanu helayn addoonkaas asaabicatu athanaau amaanta cala lmujaahidi la ammaanay mujaahidka almawsuuf ee ku sifaysnaa bitilka sifaat ta ammaantaa la amaanay maxay tusinaysaa ana camalahu lilah qofka ammaan mudana inuu yahay qofka camalkiisa uu lilaahi yahay ee aanu ahayn qofka camaluhu uu yahay lidunyaa wallahu subxana wa tacala aclam w sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih waasxaabihi ajmaciin